bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wbihi nastaciinu cala umuuri dunya waddiin wsali allahuma cala nabiyina wamowlaana muxamedin sala allahu alayhi wasalam waxaynu ku soo dhex jirnay kitaabkeenna alqawaacid alarbaca afarta qawaacid ahayd waa darsigeennii labaad in sha allah ilaahay idankii alqaacidatu athaaniya qaacidada labaad waxay leedahay annahum kufaaru quraysh ama gaaladii yaquuluuna waxay leeyihiin maa dacawnaahum awliyada ma barino markii la yidhi war awliyada maxaad u baridaan ilaahay keligii maad baridaan maxaad ilaahay khayrka u baryaysaan ood ambiyada iyo malaa'igta iyo awliyada iyo waxyaalaha ayay u barbaryaysaan maa dacawnaahum uma yeedhanno ma barino awliyada wa tawajahnaa umaanaan jihaysan oo xaggooda yacnihii ma jirinno ilayhim xaggooda haa watawajahnaa maanaan u jihaysan weliba ilayhim xaggooda maxaa idinku kallifaya maxaa idinku kallifaya hee maxaa keenay arrinkaa isaga ilaa lialabi alqurbati bay dheheen waashafaacati waxaanu rabnaa inay yacnihii maaragtay ilaahay noo dhoweeyaan oy ilaahay nooga ergayaan oy noo shafeeco qaadaan baan rabnaa fa daliilu lqurbati qowluhu tacaala arrinkaa asaga inay ku jawaabeen keliya carabiga meesha ku qoran ma ahee cibaarada aayad qur'aanayba ku taallo ilaha qawluhu tacaala waaladiina kuwi ittakhaduu ka yeeshay min duunihi alla sokodii ka yeeshay awliyaa'a maa nacbuduhum awliyada maxay dheh markaa maa nacbuduhum ma caabudno awliyada markii la weydiiyey waladiina ittakhaduu min duunihi awliyaa'a waxay dhaheen maa nacbuduhum ma caabudayno awliyada ayaga uma jeedna mujarad cibaadadooda ilaa liyuqaribuunaa ila allah ilaahay inay noo dhoweeyaan un baan rabnaa waasito un baan ka rabnaa zulfa dhowaansho iyo inay ilaahay noo dhoweeyaanoon ilaahay ugu dhowaano unbaan rabnaa sallaanka korey ayagu koreen ee fiican un baan rabnaa inaannu ayaga gaadhno oon ka bacdina dhahno war sallaanka idinkaa yaqaana meesha loo mareenna sii maraya waana baatil weyn in allaaha ilaahay ayaa yaxkumu kala xukumi baynahum dhexdooda fii maa shay dhexdii hum iyagu fiihi dhexdiisa yakhtalifuuna ay ahayaan kuwa isku khilaafsan adduunka in allaaha ilaahay laa yahdii ma hanuuniyo man duul huwa isaguba kaadibun been badana ah kafaarun oo gaalnimo badana ah wa daliilu shafaacati qowluhu tacaala wayacbuduuna min duuni illaah wayacbuduuna way caabudayaan min duuni illaahi alla sokadii maa asnaam iyo wax la mida maa haddaad aragtid waxaa loo isticmaalaa waxyaalaha aan noolayn baa loo isticmaalaa maa shay laa yaduruhum aan dhibaynin hadday ku caasiyaan walaa yanfacuhum aan dhibaynin in adaacuu hadday adeecaan aan anfacaynin wayaquuluuna waxay leeyihiin haaulaa'i shufacaauna cinda allah kuwani ilaahay bay nooga ergeynayaanoo ilaahay agtay wax nooga qabanayaan bay leeyihiin washafaacatu shafaacataan shafaaca haddaad maqashid waa labo intaanan u gudbin ka hor waa laba arrimoodun war waa maxay maxaa idinku kallifay markii la yidhaahdo awliyadan iyo waxaan aad daba ordaysaanaad ilaahyada ka yeelateen aad samaysateen waxay leeyihin ilaa liyuqaribuuna ila allaahi zulfa taa waxaa layidhi arrin saxa ma ahee ilaahay cidna idinkama xigtee ilaahay toosu u abbaara nabi maxamed oo dhex jooga udcuunii astajib lakum ilaahay addoonkiisa mar walba waa maqlaya laa yakfaa calayhi shayun fi lardi walaa fi samaa amaa shafaacada markay leeyihiin wayacbuduuna min duuni illahi maa laa yadurhum walaa yanfacum wa yaquuluuna haaulaa shufacaa'una war shufacaa'unaa ma aha shufacadu baa lagu baraya waa laba horta washafaacatu shafaacataani shafaacatun manfiyatun mid la diiday oon la ogolaynoo mamnuuca iyo wa shafaacatun muhbitatun iyo mid la ogolyaho la sugay oo muhbita ah fashafaacatu almanfiyatu maa kaanat tutlabu min gayri illaahi fii laa yaqdiru calayhi ila allah midda la diiday waa maxay maa wixii kaana tutlabu min hayr illaah wixii ilaahay cidaan ahayn wax lagaga doono weeye fii maa shayna lagaga doono laa yaqdiru uusan awoodin calayhi ila allaahu alla inuu u sahla mooye yacnii ilaa liyuqaribunaa ilallaahi zulfaadi wey addoonkan adi unbuu kula mid yahay asaga uun wixii intuu ilaahay u jiray inna akramakum cind allahi atqaakum uun wey maa kaanat tudlabu wixii la dalbo weeye min hayr illaahi laga dalbo fii maa shay laa yaqdiru calayhi ila wuxuusan awoodinna ilaahay xaggiisa looga dalbo asagu maba awoodo risqi inuu kaaga soo qaado awliyadan qabriga ku jirtaay ee cabsida badnayd ee khayrka badnayd may awooda inay beriiskaad caawa cashada u baahan tahay ee allaah kaaga soo qaadamay awood laakiin adigu waxaad ogaa awooddaa intaad ilaahay berid inuu ilaahay ku siiyo waad awooddaa inna wax nool buu ilaahay wax siiyaay kanwuba dhinta maxaa la siinba qabri buu jiraa wadaliilu qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa ilaahay rasuulkiisa rumeeyow anfiquu bixiya mima wixii rasaqnaakum idinku irsaaqnay min qabli an ya'tiya intaysan idiin imanin ka hor yowmun maalin intaysan idiin imanin fiihi yoomka dhexdiisa laa baycun bayc uusan jirin wax la kala iibsanaya uusan jirin badeecadaad haysata hataa bariis kama cuni kartid iyo biyi iyo koob shaatoona walaa khullatun saaxiibtinimiya waday iyo gargaar iyo walaalana uusan jirin walaa shafaacatun ergana aysan jirin maalintaa la ergeeyo qayd baa ku xidhanoo walaa yashfacu cindahu ilaa biidnihi buu keeni doonaa walkaafiruuna gaalada hum iyagu addaalimuuna weye gaaladu waa daalimiin weye naftoodana saddex weeye dulmigo daalimiin lianfusihim iyo addaalimuuna licibaadiillaah iyo ilaahay inay dulmi ka galaan ilaahay oo dulmi ka galaan waa inay ilaahay wax khayrkiia ay wax ku ambabaraanoo aadaan wey dulmiga ugu weyn wey waman yatacadda xuduud allah faqad dalama nafsa halkaa maxaa ka dhalanaya inaad naftaada dulmisid sidoo kale addoommada ilaahay baa dulmino waxaad kula dagaalami wamaa naqamuu minhum ilaa an yuminuu ilaa an yuwaxiduu billahi alcasiiz alcadiim ilaahay keligii bay waxideen oo ilahay kale maxaad u caabudsaa marma waxaad ugu dilaysaa ilahay keligii inaan caabud waa dulmi saddexaad oo addoommada marka uu kula dagaalamaya washafaacat almuhbitatu waxaa weeye hiya taasoo tudlabu lagu dalbo min allaahi alla xaggiisa waa midda ilaahay laga raadiyo rabbi subxaana wa tacaala ilaahay baa maxaan ku dhahaa ii sheeg ayaa maaragtay eh, eh, eh, ergo ilaahay subxaana wa tacaala agtiisa wax kaaga goynaysa waa dirsanaysaa wa shaaficu midka ergadahe ilaahay agtiisa wax kaaga goynayana sifaadkiisaa la sheegay mukrimun waa mid lagu karaameeyey bishafaacati shafaaca lagu karaameeyey walmashfuucuna midkan aad dirsanaysidee shafeeco qaadayana lahu isaga midka waxa weeye maaragtay shaaficiya mashfuuc soo maaha walmashfuucuna lahu isaga mandul weeye radia allaahu alla uu raalli ka noqday qowlahu qowlkiisa iyo wa camalahu camalkiisa bacda alidni idnidda ilaahay ka bacdi miduu alla raalli ka noqdo alla jeclaaday wey sida ambiyado kale ambiyada way shafaaco qaadeen marka qiyaamaha la tago ilaahay baa raalli ka noqday qowlkooda iyo camalkoodaba ilaahay idankiisana ku shafaaco qaadayaane awood umale inay iska shafaaco qaadaan kama qaala tacaalaa man waa kuma daakan alladii kaasoo yashfacu yacnii maaragtay shafaacaya cindahu agtiisa ilaa biidni idnilaah ilaahay idankiisa mooyaane waa kuma ka shafeeca qaadi kara kay shafeeca agtiisa taalla waa kuma ma taalla wey marka waxaa weeye washaaficu aad dirsanaysid oo nebi maxamed oo kale maalinta qiyaame iyo ambiyada ilaahay waa mukrimun bishafaacati walmashfuucuna waa mid laga raali noqdo bimacnaa loo turayo oo hadda ilaahay subxaana wa uu dembigiisa dhaafayo ilahay u naxariisanaya wey marka waxaa weeye waalmashfuucu lahu man raximahu waa mid ilaahay u naxariista wey radia allaahu qowlahu wa camaluhu bacda alidni wey marka adigu mashfuuc baa tahay nabiguna waa shaafic nabiga qowlkiisa iyo camalkiisa waa laga raali noqday adigana sidaasoo kaleeto ilaahay baa raalli kaa noqdayoo waa marka aad nebi muxamed siduu ilaahay u caabuday u caabudid oo dariiqiisiqaad oo wadasiqaad waadna ilaahay raalli kaa noqonayaa jala jalaalahu camaa nawaaluhu kamaa qaala tacaala man waa kuma daakan alladii kaasoo yashfacu yacni maaratay shafaacadu cindahu agtiisa ay ahaatay ama shafeeco qaadi kara ilaa biidnihi ilaa biidni illaah ilaahay mooyaane waa kuma ma jira markaa idaha weeye hada wabilahi towfiiq wsala allahuma calaa nabiyina mawlaana muxamedin sala allahu calayhi wasalam